alxamdu lilah rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd in sha allahu tacaala maanta oo bishii ramadaan ay tahay labaatan iyo sagaal waxaynu khatibaynaa risaaladii aynu soo bilownay labadii bisha ramadaan risaala tadmuriya lisheekh lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi oo risaaladan ahayd eh, marka waxaan isku dayayaa in sha allahu tacaala inaan qodobo yaroo ka kooban aanoo ka baqayo hadalku in ila dheeraado maxaa yeelay waxay dhaheen soomaalidu eh, xagla geel maxay dhaheen wax gunti la geliyo ka wey risaala tadmuriya wax halfadhi ah lagu khatimi karo oo maxaasinteeda iyo wanaageeda lagaga sheekayn karo waa ka weynta marka laakiin waxaan isku dayayaa ahamu maa jaa fi risaala iyo maxaasinteeda iyo manaaqibteeda iyo khasaa'isteeda inaan dulmaro maro si kooban wixii fawaaida jaanibeed aynu sheegnayna wixii laga gaadho aynu tilmaano insha allah si kooban hadalkaanu markaa dhameey insha allahu taala hadday as-ilo iyo su-aalaad qabtaan ay jiraanna waad kusoo dhawaan doontaan haddii alla yidhaah waxaynu ku bilaabaynaa marka koobaad magaca risaalada mulaxadada koobaad risaalada magaceedu sheekha kutubtiisa laba magac buu sheegaa mar wuxuu yidhaha jawaab almasaa'il atadmuriya marka kitaab magacii la sugahayo waxaa u wanaagsan magaca uu u sheegay mualifkii lahaa ayaa taxqiiqa lagu bilaaba mulaxadadaas markuu u horeysay cashirkaan bilaabna waan soo hafay inaan baraarujiyo idinkuna maydan igu baraarujinin marka magaca uu sheekhu u yaqaanay risaalada wuxuu ku idlaaqaa in badan oo kutubtiisa ka mida ah jawaab almasaa'il altadmuriya magaca wuu yidhaahdaa magacu majmuuc lfataawa risaalo ku daabacan ku sheegayna waxaa weeye taxqiiqu اlihbaat lilasmaaءi wاsifaat wa bayaani xaqiiqati اljamci bayna alqadari waاsharci magacan hadda marka ku qoran muxaqiqu uu qoray waxaa ka maqan lafdiga bayaan lafdiga bayaan baa ka maqan magacuu sheekhu sheegay jawaab masaa'il tadmuriya ama taxqiiqu تxqiiq اlإثbaat lilasmaaءi wالصifaat wabayaan xaqiiqaة اljamci bayn اlqadr wالsharc marka magacan marka uu maxamed ibn cawd sacawi asagu uu sheegay waa soo dhoweeyey laakiin wuxuu ka tegay lafdigii bayaan oo uu sheekhu sheegay markuu risaalada u magac bixiyey ama uu tilmaamay mulaxadadaas marka waa muhiim risaalada tadmuriya magacyada magaceeda markaynu ka gudubno kutubta sheekha waxay ku khilaafsan tahay ama lays odhan karo waxbay kaga duwan tahay oo masaa'ilku sheekhu darxiyey kutubtiisa kale kaga hadlay ama uu ku baadhay oo lagu tirin karo ikhtilaafu lqowleyn hal masale basaynu ku maray hal masale keliya ayaynu ku maray wixii kale waa abxaadu sheekhu kaga hadlay kutubtiisa ay dhici karto in risaalatadmariya si gooni ah ugu faahfaahiyo ama usluubkii hore ka badan uu u sheego sida qaacidaة التaqaabul bayn اlأshyaa oo qaacida saabica markuu marayay faahfaahin dheeraad ah kutubtiisa kale ku jir intaan ka warqabo uu ku keenay marka waxaa la odhan karo waa ikhtilaaf qowliya اlmujtahid la odhan karo hal masale keliyana ku maray oo ahayd shirku alcarab acdamu wa ashadu min shirki اlmajuus halkaa masale keliya ayaynu mulaaxadaynay kitaabku qadiyada marka sida ku badan tadmuriyada iyo kutubta kale ku badan uu kaga duwan yahay sheekhu waa kitaabkan hadda ka horna waa idiin tilmaamaan filaya kitaabkan weeye qaacida qaacida qaacida fi ana kula daliilin caqliyin yaxtaju bihi mubtadicun fafiihi daliilu calaa buطlaani qowlihi oo min awaakhiri maa alafahu sheekh baa la sheegaa weliba isagoo dhammaystiran buu ka dhinta qaybo ka mid ah, ama lamaba haya qayb ka risaalada ah, qaybta u dambaysa waxay ugu muhimsan marka safxada siddeetan iyo sagaaladoo kitaabkan iyo safxada sagaashan iyo shanaad dad fiirisaan waxaa ku yaala markuu ka hadlahayay wuxuu uhi waama almajuusu fayaquuluuna biاlaslayni waana lilcaalami khaaliqayni khaaliqan khalaqa alkhayra wakhaaliqan khalaqa الshara wayacbuduuna الshamsa wاlqamra wاlniiraana wayastaxiluuna nikaxa dawaati اlmaxaarimi walaysa cindahum khabru can axadi min alanbiyaءi la ibrahim wala gayrihi waqad basadna alqowla fi hada hunaak wاlmaqsuud huna ana haؤulaءi اlfalaasifa sharu min almajuus falaasifada shirkiga gaalnimada ku dhaceen baa ka shar badan buu sheekhu yidhahda majuusta wاlmajuusu sharu min mushriki alcarab wuu tacliiliye wadalika ana almajuusa yaquuluuna biana alcaalama muxdaثun وأن allaha whuwa الnuur ykhلq الkhayra bqudrati وmashiiئatihi wlahm fi الظulmaةi qowlaan أnha qadimaة وأnha muxdaثة wqad dakaruu canهum أna الظulmaةa cindahum hiy الشhayطaan وإbliis وsamowhu biluغaة الfurs fahm muctarifuuna bwujuud الxaq wlahm fi ibliisa qowlaan axaduhma أnhu qadiim أزliy wالثاني أnhu muxdaث baxdi dheer buu sii wada marka wuxuu rabaa inuu cadeeyo majuustu inay dhaamaan yay dhaamaan shirku lfalaasifa hadalka halkaasuu ku cadeeyey wuxuuna soo kale soo cadeeyey on haddaad maqlayseen in majuustu ay ka shar badan yihiin mushrikii alcarab safxada sagaashan iyo shanaad oo kale hadal kalea ku jiro kasoo hadlay muqaaraneeyey falaasifadii iyo majuustii iyo mushrikiin alcarab markaasuu wuxuu yihi falaasimakuu soo dhamay warkooda fa kaana kufru haaulaa'i acdama min kufri اlmajuus wa shirkihim wa kufru اlmajuusi wa shirkuhum acdamu min kufri mushriki alcarab wa shirkihim ama acdama dhow marka ku cadaf jumlada hore ayib wasaara kufru lmajuusi wa shirkuhum wuxuu noqday markaasi acdama min kufri mushriki alcarab wa shirkihim marka risaalada wataasa marka ixtimaalaad kale unbaa markaa waarid ah in la yidhaahdo hadda hadalkaas ku jira risaaladani aad u caday uu sheekhu sharxay iyo hadal ku jiray tadmuriyada sabxaday ahayd asalka labaadee u dambeysoo ma ahay sabxadii maad xusuusataan isku sabxa ma laba boqol iyo maya boqol sagaashan iyo shan bay taaniga boqol sagaashan iyo shan wlmushrikuuna sharu min almajuus sabxada sagaashan iyo shanaad boqol sagaashan iyo shan weeye dabcada anuu aan marka labada mulaxada waxaan ka xagga ismiga iyo nadariyada ku saabsan shirku lmajuus wa shirku mushrikiin alcarab ayuhumaa ashadu ashar ayaa mulaaxado mudan maslada ku saabsan marka risaalada mixwarkeedu aynu soo horumarinay wuxuu ku dul wareegayay sheekhu inuu radiyo saddex qaybood saddex qaybood inuu radiyo ayuu ku dul wareegayey kadibna shayga xaqa uu sugo jamaacadii hore eenu soo marray waxaa waa jamaaca aradd calaa ahli atakhyiil atakhyiil falaasifo iyo baatiniyo iyo wixii la halmaalo uu sheekhu u yaqaanay ariiqat takhyiil oo nimanka yidhi ambiyadu way yaqaaneen xaqa way garanayeen laakiin maysan cabirin xaqii caamadana oo maysan sheeganoo waa ka xeeladaysteen sayse caamadu khalad kale oogu dhacen ama aafo kale aysan u qaadin fakhayaluu takhyiil bay la yimaadeenoo ibnu rushdi iyo falaasifo badan iyo baatiniya malaaxida badan baa qaba wuxuu kaloo sheekhu radinaya alraddu calaa ahli altajhiil oo qolihii mufawdida qaacida saabica uu ku baabi'iyey qaacidada ka horeysayba uu yidhi qur-aanka nusuusta sifaatka iyo axaadiidta kutimid timid baab alasmaa wasifaat lama garanayo ambiyaduna maysan garanayn axad garanayana ma jiro qolyahana ahlu atajhiil jahalu اlambiyaءa waxakamu calayhim biannahum kaanuu juhaalan fii asli diini wa usuulihi qolyahan ayaguna meel buu kaga soo haray wuxuu kaloo radiyaa qolyuu u yaqaana sheekhu ahlu taxriifi waاta'wiil oo innaguna aanu ku magacaabnay ahlu tacطiil saddexdaa qaybood buu furuuc marka ka baxaysay oo dawaa'if u taabanayay si gooni ah way jirtay waxaynu soo maray markaynu maraynay muqadimaadka hore shuruud uu leeyahay shuruud الnadar aw الnaadir waxaynu soo maray shuruud aلdaliil الsharci waxaynu tilmaanay shuruud aلdaliil alcaqli shuruudii loo shardinayay naadirka fi nadar اlcaqli aw الsharci wuxuu ahaa an yakuuna Eh, annaadiru kaamilan eh, aala waad soo marteen oo uu yahay aalaatulijtihaad nimay u oofsan tahay oo masalada fiirin kara hadday caqli tahay hadday samci tahayba shardiga labaadna muxuu ahaa daliilku waa inuu oofsado laga helo shuruudii daliil laga rabay caqlan aw samcan shardiga saddexaad wuxuu ahaa naadirkii mujtahidku waa inuu eegayo fii daliilin laa fii shubhatin shardiga afraadna wuxuu ahaa in shayga aad baadhaysee madluubka ama mabxuudkeed baadhaysa uu yahay istidlaali nadari uusan ahayn daruuri badiihi uusan ahayn shubhada waxaad kusoo tacriifsan tirahden waa mashtabaha cala اnaadiri amruha faاctaqadaha daliila walaysat bidaliil daliilku marka lasoo gaabayo ama caqli ha noqdo ama samci ha noqdo aw jinsu maa yadulu cala alashyaa waxaa la yidhahdaa waa maa yastalzimu alcilmu bihi alcilma bishayin aakhar waa shayga markaad isaga ogaato dhalinaya ama keenaya inaad shay kale ogaato waxbaad hadda ogaatay waxaa ka dhalanaya inaad ogaato shay kale maa ystalzimu alcilmu bihi alcilma bishayin aakhar idan taasi waynu soo dhammaynay markaa sidaad tidhaahdo tacriifka daliilka aad ka bixiso yatanaawal jamiica aladila asamciya walcaqliya waxaan laga cabira mararka qaarkood la yidhahdo addaliilu mustalzimun lilmadluul daliilku wuxuu keensanayaa madluulkii buu keensanaya shuruudu daliili naqli aydna waad soo marteen oo ahayd si kooban maxaad ku sheegteen daliilku waa inuu sugan yahay min xay eh, ahubuut sugnaanshahaasoo keenaysa sixadii iyo xusnigii daliilku waa inuu daahir adilaala uu yahay ama sariix u yahay daliilku waa in uu muxkam yo mansuuqayn daliilku inuu ka badbaado mucaarid muqaawima uu ka badbaado shuruud lmujtahid fi samciyaat waxaad ku barateen kutub usuul fiq an yakuuna caarifan bikitaab illahi wa sunati rasul ila aakhirihi waad garanaysaan iyo luqada iyo aalaadka laga rabay ama shuruud nadri fi lcaqliyaad oo tadaa muhiimsan ah shuruudda igu muhiimsan ah inaan tilmaamo waxaan filaya markaynu marayna darsiga inaanu tilmaano ma garanayo in kale waa shuruud muhiima maadaama masaladu sheekhu ka hadlayay ay tahay mas'alo lagu sugo tuhbatu bilcaqli sifaadkii asmaada ilaahay alkamaaliya wa nafyi naqaa'isa canhu wuxuu soo sheegay sheekhu in lagu suuro biturqin caqliyatin wa samciya wuxuuna ku faahfaahiyey hawsha ayada qaacida saabica buu aad ugaga hadlay qolyahan yidhi khabaru اlanbiya wاrusul inama yadulu cala alxaqi can ariiqi اlkhabr اlmujarad اlmaxdi waa isaga soo baabeeyey oo inay naaqisan yihiin nimanka xaqina aysan oofsanin sharcigu u lahaa iyo diinku u lahaa ayuu soo sheegay ambiyadina ay ku xadgudbeen iimaankooduna iimaan juza uu yahay la rabo inaad tidhaahdo samcigu yadullu cala alxaqaa'iqi alsharciyati biariqayn biariiqin samciyin oo khabar maxdi ah ay waajibtaha in la rumeeyo lianna alambiyaa waa macsuumuuna fii ahbaarihim iyo wixii tabliiq shariica ku saabsan iyo inaad tidhaahdo biuruqin caqliya ayuu sharcigu kugu tusaya cala alxaqaa'iq ismana diidayaan caqliga iyo sharciguna waa ama samcigu waa iskaalmaysanaya amaa shuruudu naadir fi lcaqliyaat shardiga koobaad waa muhim jiddan an yakuuna caaliman bidaruuraati alxisiyati waalcaqliyati waalnaqliya leannu shayga ka kaa maqan ama madluubkeed baadhayso waa inuu jiro asal aad u celinayso ood ka doonayso wailaa lam yatamakan الnaadiru min radd اlghaa'ibi ila اlmacluumi wاlmajhuuli radd اlghaa'ibi ila shaahid cafwan wاlmajhuuli ila اlmacluum waa in daruuriyaadka xisiga an yakuuna caaliman bidaruuriyaat اlxisiya wاlcaqliya wاlnaqliya oo tawaaturiya looga jeedo daruuraat baynu ka hadla daruuraat alcaqliya naqliya waa mutawaatiraadka aduraat alxisiyana waa taqaanaha de wamaa yuclamu bilxisi walxawaasi alkhams iyo adaruuraat alcaqliya awaliyaadka iyo badiyaadka loo yaqaanay haddaadan intaa oqaynin seed u dhisaysaa illa waxbaa kaa maqan wixii kaa maqnaa eed raadinaysa rabtaa inaad ku dul dhisto asaas asal horood haysay haddaad tahay jaahil bidaruuraati alcaqliyati waalxisiyati waatawaaturiya kuma suurageli karto inaad shay ka maqanoo haa'iba aad u celiso shay shaahida hadda markay ashaaciradu ama jamiica tawaa'ifba ay qiyaas اlgaa'ibi cala اshaahid ay marhayaan maxay isticmaalayaan adaruuraat alxisiya isticmaalayaan adaruuraat alxisiya wاlcaqliya wاtawaturiya isticmaalayaan haddii kale kuu suura geli maayo ayb khabar mucayana markaad rabto inaad subto ama aad anfido haddaad akhbaarta tawaaturka aadaan aaminsanayn oodan iimaan aadan rumaynaynin idan kuma suurageli karto kullu khabar inaad beenaysay markaa kugu noqonaysa shardiga labaad alcilmu biwujuudi اdaliil waxaad raadinayso eed baadhayso inaad sugto ama aad anfido diidda aad doonayso waa inaad og tahay nafyan aw ihbaatan inuu jiro inuu jiro wailaa kayfa yastadilu bilqur'aani calaa sidqi rasuuli man laa yacrif wujuud alqur'aan waxaad rabtaa inaad qur-aanka daliishato ood u nabi maxamed inuu saadiq yahay qur-aanku duruq badan oo cijaaska uu ka kugu tusay calaa sidqi rasuuli wa nubuwatihi wa risaalatihi haddaad rabto inaad sidqu rasuul sugto ood rabto inaad qur-aan ku sugto waa inaad ogto marka horeba horta inuu qur-aan jiro daliilkii qur-aan ahaa ee tusahayay calaa sidqi rasuuli wa nubuwatihi inuu jiro waa inaad ogaato wa kayfa taqiisu farcan calaa aslin adoon ogayn man laa yacrif wujuud aljaamic waxaa tiri farc baan haleeshiinaya maalan asal adoon ogeyn waxa ka dhaxeeya asalkii iyo farci isku xidhaya ilan jaamica hadda wuxuu yahay daliilkii isagaa daliilki ah shardiga saddexaad ee laga rabo annaadir fi lcaqliyaat waa idraaku wajhi tacaluq اdaliili bilmadluul oo loo yaqaano wajhu daliil idraaku wajhi tacaluqi addaliili bilmadluul daliilku qaabku kuu tusay iyo dhanku kaa tusay waxaad doonaysa oo madluulka waa inaad haleesho haddaadan haleelin kuu suurageli mayso kuma suuraglayso wailaa say u dhici kartaa inaad mucjizaadka ambiyada u daliishato calaa sidqi alambiyaai wa nubuwatihim adoon garanayna kayfa tadulu mucjizatu calaa sidqi nabiyi calayhi salaatu wasalaam waana shardiga ugu muhiimsan marka caqliyaadka la marayo caqliyaadka marka masharta ugu muhiimsan weeye haddaadan dareemin shaygan madluulka ama maxkuumka aad raadinayso ee mabxuuثu canhuga ah aw ilmabxuuثu fiihi iyo daliilku say iskugu xidhan yihiin ila waaniga soo sheegn adaliilu waa mustalzimun lilmadluul ama daliilku waa ma ystalzimu اlcilmu bihi alcilma shayin aakhara cilmigaasi wuxuu ku suura karaa inaad ogtahay tahay irtibaad adag inuu ka dhaxeeyo daliilka iyo madluulka weji oga dhexeeyana uu kuu cadyaha hadduusan ku cadayna markaa dhib ka imanaya waa inaga tilmaan hadda kahor fii bacdi alxalaqaat waxaa ku dhacay kufaaru mushrikii quraish inay qodobkan ay ku khaldameen way ictiraafsanaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu khaaliq yahay oo mudabbir yahay oo maalig yahay towxiid rububiya way aaminsanaayeen laakiin shirkigoodu badankii waa ku dhaceen fii bacdi almasaa'il shirku fi rububiya oo lama amin karo laakiin shirkiga mucdamkiisu weynankiisu qur-aankuna aad ugula dagaalamay waa shirkuhum fi luluhiya haddaad tidhaahdo oo idinku waad qabtaan salafiya waxaad tidhahdaan ashirku towxiid rububiyati waa mutadaminun litowxiid اluluhiya ama waxaad tidhahdaan towxiid اluluhiya waa mustalzimun litowxiid اrububiya ishkaal baa kugu imanaya ah hadday mushrikii quraysh aaminsanaayeen towxiid urububiya saad sheegteen qur-aankuna qaadadhiga lamana inkiri kare say u dhacda inay ku khaldameen fi luluhiya ilan daliilkii tusaya towxiid ululuhiya way garanayeen oo ah towxiid urububiya ama madluulkii mustalzimka ahaa way garanayeen oo ilahay inuu cibaado muto ah inuu cibaado muto way garanayo ilaahay subxaana wa tacaala waxay ku khaldameen nuqtada ah keligii baa cibaadada iska say uga hoos baxday wajhu daliil baa ka hoos baxay wajhu daliil ayaa ka hoos baxayoo qaabka uu towxiid rububiya u tusahayo ilaahay keligii in la caabudoon axadkaan la caabudi karin bay ka ilduufeen fa ashrakuu waa waa shardiga ugu muhiimsanee marka la marayo shuruud naadiri fi ladila alcaqliya aadna iskaga ilaaliyay shardiga afraad asaguna muhiimkaa waa an yutrida daliil caqli markaad isticmaalaysa ama aad naadir tahay mujtahida fi lcaqliyaat waxaa shardi ah si daliilkan caqliga uu kuugu hirgalo kuguna asaxo in aad daliilka meel walba oo kutusay wax walba kutusa aad sugto an tudrida daliila fii majaariihi kulliha meel walba uu kutuso iyo madluul kasta uu tusiyo xukun kasta uu keenayo waa inaad aad sugto haddaad daliilkii daliishato bacdu axkaamihina aad anfido fa anta mutanaaqid naqdi baa ku imanay lanna naqda alcaqliyi waa maxay waa qaadixun inagu soo maray hawsha waan soo baraarujiyan filaya idan naqdigu fi daliili alcaqliyi waa qaadixun fi daliili nafsigi daliil ma noqonayo asagu burinaya laa yakuunu daliilan ida ntaqada calayhi daliil ma noqonayo istilaalkina waa kaa buraya shuruudaas afarta ugu fiican shardi shanaadii kulli xadba waa lagu dara laakiin intaasaa igu muhiimsan an yakuuna caaliman bidaruuraati alxisiyati wاlcaqliyati wاlnaqliya an yakuuna caarifan biwujuudi اdaliili اdaali cala اlmaطluub an yudrika wajha اdaliili wajha istilzaami اdaliili lilmadluul waila lam yadula cala اlmaطluub iyo an yuطrida اdaliila fi jamiici majaariihi wama axkaamihi hadduu takhsiis galo ama naqdi galo waxaa weye daliilka waa burayaa daliilka waa burayaa masalada u muhiimsana kale uu sheekhu hadda waxaan u gudbayna inta haddaan ka baxna waa iska tamhiid shuruuda shuruuda way badan tahay intaasaan rabaan soo koobo maadaama aan ka gaari karin ma laa yudraku kulluhu laa yudraku jullu mxuu ahaa laa kulluhu ka wada tegi mayno waxaan usoo laabanayaa marka risaalada hawlaheeda inaan aan usoo gudbo risaalada tadmuriya calaa siqariha wajaasatiha sheekh wuxuu kaga asal muhiima jiddan oo ku saabsan fi laqyiisa laba goor buu aad u sharxay mar wuxuu ku sharxay asalkii labaad markuu dhammaynaya khaatimada labadii miaalla uusan gaadhin ayuu sheekhu aada u sharaxay asalkii labaad ee ahaa alqowlu fi sifaati kalqowli fi daat khaatimadiisii wuu ku sharxay qaacida saabicana aad buu ugu sharxay qaacida dhexa dhexdeedna wuu tilmaamay laakiin labadaa meelood buu ku sharxay idan qaacida fi laqiisa alcaqliya la isticmaalo yuu sheekhu ka hadlay wuxuu qaybiyey qiyaasu shumuul wa qiyaasu istiqraa cafwan tamhiil iyo qiyaas اlwlaa qiyaas اshumuul qiyaas اtamhiil iyo qiyaas alwlaa wuxuu sheekhu inoo sheegay labada qaacide meelaha uu kaga hadlay inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala loo isticmaali karin qiyaasu shumuulin tastawi afraaduhu fi اlmacna اlkuliy walaa qiyaasu tamhiilin yumahalu اlfarcu biاlasli lijaamicin baynahuma lanna labadaaba waxay keenayaan labada qiyaasba waxay keenayaan buu sheekhu shirki bay keenayaan ilaahiy uunkiisa inay shay wadaagaan bisawiya aw bitafaadul faqad taasna waxaa weye waa tashbiih baa gelaya iyo shirki baa gelaya sheekhu ka digay wuxuuna yidhi waxaa ilaahay loo isticmaalaa fii xaqihi fi اlasmaaءi wالصifaat wa fi اlmacaadi اlukhrawi qiyaas اlwlaa qiyaas اlwlaa ayaa loo isticmaalaya marka warka markaynu gaabino waxaan leenahay qiyaaskao dhan baaba intaa uu sheekhu inoo sheegay jamiicu alyisa qiyaaska caqliga iyo midka sharciga ahba waa labada qiyaas buu dul wareegaa qiyaasu shumuulin wa qiyaasu tamhiil istiqraagu labadaasuu ka farcamaa ama waa nooc ka mid a nafsa shay haddaad doonto waad hoos gelinaysaa laakiin istira muxuu ahaa wixii oo dhan baan soo maray afraadiyo ajdaadiyo waxaan ogaaday mid walba inuu sidaa yahay shumuul buu hoos tagay wax kaloo hadda ma jiro marka labadaa qiyaas buu u laabanayaa saa darteed qiyaasulwla marka waxaa muhiimsan waxaan rabaa inaan barajo waxaa weeye qiyaasulwla xaggee ka yimid lanna cuqaladu fuqahadu usuuliyiin ahlu kalaam o dhan waxayna qiyaasku waa intaas qiyaasu shumuulin wa qiyaasu tamhiilin aw istiqraa sheekhuna qiyaasulwla buu sheegay inay qur-aankuna caddeeyey sunnaduna tibaaxday salafkuna isticmaali jireen asaguna waa isticmaalay fi lxaqaa'iq qiyaasu alwlaa waa nawcu min qiyaas الshumuuli wالtamhiil waa nooc ka mida laakiin markaad qiyaasul alwla aada marayso fiirin maysid cilada iyo wasfiga jaamica udhexeeya bayn alfarci wاlasli fi qiyaas الtamhiil fiirin maysid macnaha kulligay wadaageen afraadu fii qiyaasi shumuul ee waxaad eegaysaa bictibaari alawlawiya idan qiyaasu lwlaa kama baxsano labada qiyaas waa nooc minhu laakiin waa nooc aan keenaynin tashbiih iyo shirki aan keenaynin lanna waxaad eegaysaa bictibaari alawlawiya macnahan fii nafsihi waa kamaal iyo waa madxi iyo ammaan iyo wanaag ilaahay baana ka mudan makhluuqiisa qur-aankuna markuu radinaya alaqisa albaaila fii kitaab illah markuu qur-aanku radinayo aqisa albaaila markuu radinaya mushrikiinta isticmaaleen iyo gaaladu isticmaaleen wuxuu ku radiyaa bilqiyaasi alwlaa biqiyaasi alawla watanbiih ma isticmaalo qiyaasu tamhiilin walaa qiyaasu shumuul walaa qiyaasu istiqraam midnaba aayadihii u dambeeyey suuratul eh, yaasiin iisoo qabta markay gaaladu ay yidhaahdeen wadaraba lana maala wanasiya khalqahu qaala man yuxyi اlcidaama wahiya ramiim qul idan muxuu isticmaalay gaalku qiyaasu shumuul buu isticmaalay xudifat ixdaa muqadimaatihi si fiican u fiiriya hadda hawshaas wuxuu isticmaalay qiyaasu shumuul xudifat ixdaa muqadimaatihi liduhuuriha طariiqaة اlqur'aanna waxaa weeye xadfu اlmuqadimaati lilcilmi biha waa min fasiixi kalaami اlcarab waana ariiqaةu kitaab اllahi wa sunati rasuuli calayh الsalaaة wasalaam gaalku wuxuu yidhi maalan hadihi اlcidaam ramiimatun wa hadihi اlmuqadima اlmaxduufa hadihi اlcidaam ramiimatun walaa axada yuxyi اlcidaama wahiya ramiim waa almuqadima اlkubraa alkuliya marka hore muxuu soo yidhi qiyaasu shum waxa lagu yaqaana marka hore waxaad sheegaysaa mucayankaad sheegaysaa mucayinkaad ku hormari muxayinka macalunisaaca ayaad ku hormari waxaad dhihi hadihi alcidaam haa dadkan dhammaaday lafahooda waa cidaamun ramiimatun muqadima suqra walaa axada walaa axada yuxyi alcidaama wa hiya ramiimatun natiijadu maxay noqotay hadihi اlcidaam الramiimaة laa tuxya laa tubcad laa tuxshar laa tukhlaqu min jadiid natiijadaas u socdaa xashrigu inkirsan yahay hadihi اlcidaamu ramiimaة walaa axada yuxyi اlcidaam wahiya ramiim fahadihi cidaamu laa tuxshar walaa tucaadu hadihi اlqaacida qiyaasu shumuul bay isticmaalay ilaahay qiyaaskan qiyaasu shumuul kuma radin walaa qiyaasu tamhiil walaa qiyaasu istiqraa bal qiyaasu lwlaa buu ku jabiyey qul qul yuxyaha aladii ansha'aha أwala marati wahuwa bkuli khalqin caliim maxaa la yidhi waxaad tidhahdaa yuxyiha aladii ansha'a awala maratin waa qiyaas اlأwlaa marka horeba iyadoon jirin min cadamin wa turaabin sumaanan ka keenin shay min cadamin wa min turaabin jaamidin laga abuuray kadibna la baabi'iyey in cajbu danabki laga soo celiyay maratan taaniya tee sahlan qiyaaslowla baa ilahay u isticmaalay haddaad dhihi lahayd ilaahayow markan dambe shaygii kala baaba'ay waxba ka jogo wa huwa bikulli khalqin min ajzaai alcidaami ramiimati caliim waa la baabi'iyey aayadda ka dambaysay alladii jacala lakum min ashajar waa la sii wadaa alladii lakum min ashajari اlakhdari naaran faida antum minhu tuuqiduun miaalkaa loo keenay oo alimkaan alkhaariji ma aha alimkaan adihni ma kugu adkaataa la yidhi inaad fahanto hmm. maxaa kugu adkaaday inaad fahanto shay baaliyoobay in la soo celiyo waxaa la yidhi shay qoyan baan dab ka keeni karaa annagu shay qoyan oo yaan naar ka keenayna alladii jacala lakum min ashajari اlakhdari naaran faida antum minhu tuuqiduun shalow qoyana wuu qalalay dab baan ka dhalinay aلtabaacud bayna الturaabi wاlxayaa iyo aلtabaacud bayna الshajari wالnaar kee daran hada gaayaة fi اlyubsi wa gaayaة fi اlxaraara laakiin dhoobadu waaba qoyan tahay shay qoyanna maxaa ka dhasha maxaa laga dhalin karaa noolal baa kas timaada beer baaba ka soo baxda laba yaa loo isticmaala marka qiyaasulwlaawi qiyaasul wlaa oo imkaan alkhaariji rabbi uu ku sugay inay dhici karto waaqican bidaliil aladii jacala lakum min ashajar اlakhdari naaran faida antum minhu tuqiduun waan isfaana culumala maxaanu isnidhi qiyaasulwlaa waa nowcun min qiyaas shumuuli wاtamhiil laakiin markaad isticmaalayso waxaad eegaysaa macnaha jaamicana fiirin maysid afraaddana eegi maysa bictibaari اlwlawiyati ana hada kamaal wallahu wlaa bilkamaal baad eegaysaa lakhalqu الsamaawaati wاlardu akbaru min khalqi الnaas lakhalqu الsamaawaati wاlard akbaru min khalqi الnaas fiirso ilahay muxuu isticmaalay alqiyaas alwlawi waxaad leedihi mad la soo celin lakhalqu الsamaawaati wاlardi akbaru min khalqi الnaas wahuwa اladii yabdأ اlkhalq ma yuciiduhu wahuwa ahwanu calayh biqaadirin calى an yakhluqa milahum bala wahuwa alkhalaaq اlcaliim qiyaas اlwlaa qur-aanku markuu rabo inuu baail radiyo binadari اlcaqli wuxuu ku radiyaa biاlqiyaas alwlawi walidalika ariiqaة اlqur'an buu sheekhu ku socdaa fi hadi الrisaala wuxuu yidhi ilahay looma isticmaali karo fii xaqihi wa fii asmaa'ihi wa sifaatihi wa fi اlmacaadi اlأkhrawi wa ihbaati اlghaybiyaat ila bilqiyaas اlwlawi lanna waa qiyaasan shirki iyo tashbiih midna aan keenaynin ama alaqyaas اlأkhra waxay keenaysaa shirki iyo tashbiih bay keenaysaa intaa inaad ila fahanteen baan filaya insha allahu tacaala uruq اlcilmi buu sheekhu inoo tilmaamay oo risaalada uu kaga hadlay uruqulcilmi cinda ahlicilmina marka lasoo gaabiyo waa saddex alxis aahir wlbaain xawaasta shantee taqaano waxaad ku fahamto aragga indhaha oo alxawaas aahir loo yaqaano mushaahadaad iyo maxsuusaad iyo waxbaa la yidhaahdaa midka baatinkana waxay u yaqaaneen wijdaaniyaadkii waxaad dareemaysaa gudaha inaad baahan tahay inaad xanuunsan tahay inaad eh, xanaaqsan tahay inaad faraxsan tahay inaad walbahaarsan tahay alxawaas albaaina la yidhahdaa marka alxisu aahiru walbaain iskaga soo gaabso alxisu aahir walbaain waxaa lagu ogaadaa laakiin bilacyaan almawjuuda fi lkhaarij baa lagu ogaadaa ariiqa labaad waa alictibaaru binadar wاlqiyaas alictibaaru bاnadari wاlqiyaas shay mucayanood xisa daahir ku ogaatay aw alxisa albaaطin aad ku ogaatay in aad oga qiyaas qaadato amhaashiisii iyo nadaahirtiisi wixii lamidka ahaa waa qiyaaska hadaad soo marteen qiyaas الshumuul aw الtamhiil aw اlistiqrاء aw alqiyaas alwlawi aad hadda marayseen wey alxis الظaahir wاlbaطin alictibaaru bاnadari wاlqiyaas oon ka baxaynay saddexda hadaad soo marteen annadaru alictibaaru biاnnadari wاlqiyaasna goormuu yimaadaa wuxuu yimaadaa bacda alxisi الظaahiri wاlbaaطin tusaale gaaban dhowr ninoo ree hebelaa kuu timid waa wada deeqsiyaal wey yaata ree hebel waa deeqsi kan waa ree hebel waa deeqsi soddon iyo afartan markay ku soo maraan oo hal qoysa oo kulli baash saa u tuurayo waxaad aaminahe ree hebel oo dhanba waa deeqsiyaal maxaad hadda samaysay laba cilmi baad hadda haysaa kooro muxuu ahaa alcilmu bilxisi الظaahiri wlbaain indhaha waxaad saartay afartan ninoo reer oo kulli gacanta isgoyna wada deeqsiyaala niyadana waad qariirtay indhana waad ku aragtay maqalna waabad ku haysay idan shaygan juz ee mucayanka hada cilm alkhaas almucayan almushahas aladi tabata bilxisi aahiri wاlbaطini waxaad leedaha oga qees qaado inta maqanna reer hebel hal malyan weeye afartan baad ka aragtay afartankan waxay tusaale u yihiin intoodii kale sagaal kale ay u yihiin tusaale ayagoo dhow caddii waa maxay waa deeqseen maxaad samaysay caqliga hadda wuxuu isqaatay qadiya mucayana ayuu qaaday markaasuu nadaa'irteeda oga qiyaas qaatay wuxuu idhi intan waan hayaa waa aslun inta kalena waa la mid idan alictibaaru biاnnadari wاlqiyaasi laa yakuunu ila bacda hmm ilaa bacda alxisi aahiri wlbaini buu imanaya idan caqligu wadiifadiisu waa maxay waa inuu mucayankii uu ka dhiga kulli jusiyadii yarayd afartankii nin buu wuxuu ka hal malyan wuu badinaya yukair jusiyadii mucayanka iyada uu ku ogaada bilxisi aahiri wlbaini ayuu ballaadhinaya idan qiyaasku marka kaas weeye maa culima bilixsaas ayuu ballaadhinayaa oo marka uu ka dhigaya shay kuliye ah dariiqa saddexaad wax lagu ogaado waa alkhabaru الصاadiq alxis الظaahir wاlbaطin alictibaaru bالnadr wاlqiyaas alkhabaru الصaadiq khabarka iyo warka runta ee dhabta ah wa khabr اlanbiya wa khabr اllahi warasuulih wa khabr الtawaatur culummada cuduusha warkooda saddexdaa dariiq baa wax lagu ogaadaa waxaa idan kuu yimid masale daqiiqa oo sheekhuislam ibnu taymiyan uu ka hadla kutubtiisa halkan uu ku tilmaamay meelo badan uu kaga hadlay bacd talabana maal la weyda ay soo weydiiyeen sida sheekh axmed oo kale uu warqo qoraal soo qoray oo lagu wareero shayga lagu ogaaday bilxisi aldaahir walbaatin iyo shayga lagu ogaaday bilkhabari asaadiq lagu ogaaday ayuhumaa atamu wa akmal wa ayuhumaa acamu wa ashmal inaad fahantaan baan rabaa xagga shumuulka iyo gudaballaadhnida iyo waxa soo gudagelaya uu xambaaranaya marka la eego alkhabaru الsaadiq wاsamcu اlmacsuum baa ashmalu wa acamu waa xagga cumuumka iyo shumuulka lanna khabar alambiya muxuu keenaya yatanaawalu اlkuliyaat wاlmucayanaat wاlghaa'iba wاshaahid ilaahay oo haa'ibaa lagaaga warrami oo ambiyadu ka warramaya qur-aanku ka warramaya bilkhabari الsaadiq caalamka waxa ka jira maxsuusaadku ka warramaya yatanaawalu اlghaa'iba wاshaahida wayatanaawal alkuliyaata wاlmucayanaat macaani guud buu qur-aanku ka hadlaya oo kuu sheegaya ahbaaru اlambiyaa ashyaa guudoo yay kuu sheegayaan shay mucayanoo mushahasna waa ka hadlayaan xagga marka gudaballaanidda alkhabaru الsaadiqu ashmal waa acam laakiin alxisu daahir oo cayaanka waxaa la yidhaahdaa cayaanka aqwaa wa atamu wa atamu isagaa xoog badan saa darteed buu suubanuhu yidhi xadiidkii laisku haystay sixadiisa waraajix inuu haabit yahaye laysa alkhabaru kalmucaayana ilahi waa qaa'ib ha markan mafhuum lghaa'ib iyo ashaahid markaan isku fahno wey wاladiina yu'minuuna biاlghayb ilaahay baa kow ka ah alhaybad waxaa looga jeedaa maa haaba can اlxisi الظaahir waamkanat ru'yatuhu ayb horaan baan soo ka soo hadlay marka dib ha u noqoni qadiyadda un iska ogaaday idan alcayaan almacluum biاlxisi albaطin wالظaahir iyo almacluum biاlkhabari ayuhuma aqwى aqwى asaga aqwى ah oo xoog badan xagga fii taxqiiqihi lilcilmi اlyaqiiniyi wاlqaطciyi fi awa'il اlmaraatib ama alkhabr الsaadiq bالtawaaturi wالtataabuc ku faa'ideeya horta bilqaطci wاlyaqiin waxay u yaqaanaan laakiin waxaa weeye waa kalmujarabaat kalmujarabaat buu la mid yahayo ninkii tawaaturka adu aad heshay hela umbuu cilmigu u faa'iidaynaya ninkaan helin laakiin waxba uma faa'iidaynaya adoo waa kaa liitaa marka xagga shumuulka iyo cumuumka iyo xagga quwada iyo shidada yaan laisku khaldin idan uruqulcilm maxay noqdeen saddex wadaada allo maxaad tidhaahdeen alxis الظaahir wاlbaطin alkhabr الsaadiq alictibaaru bالnadr wاlqiyaas idan marxaba saxiix aqwa saxaabiga nabiga arkee la joogay iyo adugu kiina imaan badan muxuu kaaga xoog batay habarkii saadiqa nabiga soo gaadhay saxaabiga adigu ku soo gaadhay kitaabkii munasalka mucjizaadkii nabiga axaadiidtiisi baa ku soo gaadhay khabarkii waad haysaa muxuu saxaabi kula dhirya nabiyulaahi muuse calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu u sheego qoomkiisi inay halaagsameen oo gaaloobeen ilaahay buu baryo o ilahay buu magan galo waa dul qaato waa iska sabray markuu arkaygoo dibigii dul taagan muxuu sameeyey cilmulyaqiin iyo xaq اlyaqiin iyo cayn alyaqiin baa kala jira صaxiix hmm. hmm. ah, wey ah, marka sheekh mutar waxaan ka hadlayna waa quwada tan waa caynulyaqiin darsiga ninkuu gaari doonee videogu helin wuxuu hayaa cilmalyaqiin buu hayaa cilm alyaqiin buu hayaa saa bay culummadu waxay ku ijmaaceen maxaa loo diiday markay qoraxdu bari galbeed ka soo boodo oo saacadihii qiyaamahii waaweyn oo dhan ay yimaadaan oy daabadii soo baxdo oo wax walbaba hirig noqdo maxaan iimaanka loo aqbalayn iimaankii iimaanu ilja wa daruuru noqdo iimaan ikhtiyaari a ah maaha ilaahay wa tacaala markuu cadaabkiisu ku dayay gaalada arkaan inuu bilowday maxaa looga diiday iimaanka falama raw ba'sana qaanuu aamanaa billahi waxda wa kafarnaa bima kuna bihi mushrikiina falam yakun yanfacum iimaanuhum e lama raw ba'san limaada waa iimaanu ilja wadaruura laa ikhtiyaar kala faham hawshaa isku khaldina isku khaldina shaygu markuu maxsuus mushaahada bilqadci walyaqiin u noqdo ikhtiyaar malihid waa daruura min adaruuriyaat addoonkun wuxuu mukalaf ku ahaa an yaktasiba aliimaana biikhtiyaarihi imtihaalan liamri اllahi subxaanaه wa tacala wakhuduucan lahu mar baasha hadday noqoto gaalay islaamba wax lagu qasbay in la rumeeyo e maxaad dheertay gaalada inaga soo sheegnay muslimiintu waxay dheer yihiin gaalada kaga duwan yahi aliimaan bilghaybiyaati biakhbaar اlambiya wاlmursaliin ama aliimaanu biاlmaxsuusaati wاlmushaahadaat fakulu axadin waa mudarun ila اliimaani biha someena soo marin hawsha dib yaan ligu celin hadda dii kale tadmuriya khulaasada ma dhammaanayso waxaasoo dhan waa khulaasadan soo qora inaan iskaga tagaan raba qodob muhiimu leanno kama gaadhayo waraaqahana dema siinayo leanno waad ila soo gargaadhaysaan almuhim qodob muhiima ah oo kale ayaa jira qodob muhiim oo kale jira oo uu tilmaamay kitaabkiisa tadmuriida asal kaloo muhiima hadda waxaan soo maray qiyaaskii uu sheekhu isticmaalay kaloo isticmaalay intaa waa kaftan Ah, intabaasgagaftan marka waraaqaa maxaa u diidanaya maana tartiibinin anunbaa fahmi kara say iskugu xigaan laakiin haddaad iska qadanaysaan inaad nuquusha aad eh, khaanaadka kala soo baxdaan o idinku habaysataan waa idin culays ma laha qaacida kulu sheekhu tilmaam muhim jiddana alimkaan adihni wuxuu yihi sheekhu laa yakfi fi ihbaat alxaqaaqi alilaahiyati walmacaadi اlukhrawi waa muhiim uu tilmaamay qaacida saabicu ku tilmaamay qaacida qismiga asalkii koobaade hore kusoo tilmaamay laakiin meeshuu ku faahfaahiyey waa qaacida asaabica alimkaan adihni shaygu inuu suuragal yahay calan uu suuragal yahay caqlan keliya lagmakuma filla inaad sugto ilaahay u sifaad iyo asmaa iyo xugum haybi ah ama aakharo iyo shay macaada aad sugto waxaa la rabaa in la helo alimkaan alkhaariji alimkan alkhaariji iyo alimkan adihni alimkan alcaam alimkan alhaas waxyaaba udhexeeya waynu soo sharxeen hadda ku noqon maayo saa dartee ilaahi subxaana wa tacaala markuu macaadka iyo bacdiga xashriga iyo howlaha qaybaadka uu sugayo kuma kaaftooman fii kitaabihi bilimkaan adihni oo cadam lcilmi bilmaanic ahaa bal ilahay wuxuu keenaa oo ku sugaa bilimkaani alkhaariji bilimkaan اlkhaariji way dhici kartaa caqlan oo ah way dhici kartaa caqlan maaha bimacnaa wax diidaya inuusan jirin baad og tihiin allana og yahay ummado dhan og tahay wey waa alcilmu bicadami اlmaanici alcilmu bicadam اlimtinaaci wa alimkan alkhaariji wuxuu kaloo rabbi ku sugaa alwuquuc alcayni sia ugu sugaa qolyuu rabbi intuu dilo nafta ka qaada adduunka iyagoo nool buu soo nooleeyey qur-aankana lagu sheegay maada huwa ka waa maxay alwuquuc alcayni alkhaariji waa isagoo dhacay baa la tusay asagoo mumkinna waxaa loogu miaaliyey ayad suuratu yaasiin soo maraynay dhulka asagoo dhintay la nooleeyey waaayatu lahum alardu lmaytatu waaayatu lahum fi lbacثi wاnnushuur waaayatu lahum alardu lmaytatu axyaynaaha waahrajna minha xaban faminhu yakuluun hada huwa اlimkan اlkhaariji alwuquuc alcaynina aw kaladii mara calىa qarya iyo wixii la halmaala tii nabiyulaahi iisoo qabo ibraahim rabbi arinii kayfa tuxil mowta akhri aayaddaas shimbirii maxaa ku dhacay la qaybiyey yatiinaka sacyan waclam an allaha caiizun xakiim idan ilaahay markuu markuu sugay alxaqaa'iq alilaahiya min alasmaa'i wasifaat walmacaad alukhrawi laba ariiquu ku sugaa bilimkaan alkhaariji wlwuquuc alcayni culummaa laan wada soconno ilaahay ma ictimaado ariiqana noogama dhigin diinna noogama dhigin markaan haybiyaadka ka hadlayno inaan ku kaaftoonno bilimkaan adihni oo ah cadam اlcilmi bilmaanic waa aniga soo sheegna haddaad imkaan khaariji aad halkaa la timaada markaad sifaadka rabbi marayso waad dhumaysaa laba kahala kala qaado wax waxaa jira loo baahan yahay alimkaan alkhaariji wاlwuquuc alcayni waa qaybyadka qayb ka mid ah marna waxaa loo baahanayaa alimkaan اdihni faqad oo markaynu marayno sifaatka khabariga ah baxdigaas waa baxdiga ugu muhiimsan laakiin inaydan ku baraagin baa laga yaabaa waa muhiim jiddan markaad maraysaan tadmuriyada wuxuu idinka anfici cilmiga iyo kutubta sheekha markaad akhrineysaan turaadkiisoo dhan waana meesha lagu dagaalamaba ay ku dhumeen ahlu dalaal oo dhan khalatuu alimkaan adihniya bilkhaarijiy khaarijigii bay ku khaldeen bilwuquuci lcayni wixii o dhan baa iskaga labmay ariiqada qur dhan ba ka leexdeen baxdigaa marka isagoo dheer oo nuqulaan soo guriya meesha ku jira aacida kale shekh muhiimka waxaa weeye laa yalzam min cadam daliil mucayani cadam lmadluul oo uu mararka qaarkood yidhaahdo wadaylaayankis labada mafhuum shekh u isticmaalay cadam daliil mucayani laa ystalzim cadam almadluul اlmucayan wuxuu ku soo sheegay aaacida alqaacida alula mise aaniya ahayd aluula markuu sharxaya buu kusoo sheegay qaacidada saabicada inay ahayd saadisaad ma xusuustee markuu marayana wuxuu ka cabiray adaliilu laa yancakis uu keenay labada mafhuumba lianna saabic ay ahayd anna daliil laa yancakisna wuu keenay cadamu daliili mucayan laa yastalzimu cadama almadul mucayanna wuu keenay wainamaa yataridu wainamaa yatarid taas waynu soo faahfaahin waxaa looga jeedaa macnuhu waxaa weeye shaygii shaygii daliil hal daliiloo mucayan haddaad weydood garan weydo kama dhalasho shaygu inuusan jirin tusaale gaaban culummo allah makhluuqaadkao dhan waa adilatun calaa wujuud اllahi subxaanaه wa tacaala makhluuqaadkao dhanba waa adilatun tadulu calaa wujuud اllahi subxaanahu wa tacaala in makhluuqaadka la waayo ma waxaa ka dhalaysa alla inuusan jirin addaliil laa yancakis wainama yatarid cadamu daliil mucayan wa huwa cadamu اlmakhluuqaat laa ystalzimu cadam alkhaaliq لأن الdليil oo makhluuqaadka ah yطaridu bmacnaa إida wujida dل calى الkhاaliq وإida cudimat الmakhluuqaaت laa تنcakisu lam تsتlزim اntifاء الkhاaliq macnaha inaad fahanteen bay ila tahay ayb masalada marka hal masalo ku jirto oo marka istina yar ayaan rabaa inaan idinka soo reebo qaacida marka takhsiis yar bay leedahay waxaa jira qaacido la yidhaahdo intifaau lawaasim اdaliili ystalzimu intifaaء اdaliili wاlkhabri nafsihi khabarkan iyo daliilkan hadduu lawaasim lahaa waxyaaba ka dhashoo muhiimu lahaa lawaasimtii haddii la waayo waxaa ka dhalanaysa malsuumka inuusan jirin hal mar buu sheekhu marka wuxuu yidhahdaa eh, cadamu daliil mucayani laa yastalzimu cadama almadluul mucayan addaliilu laa yancakis wainama yatarid ila an yakuuna daliilu mustalziman limadluulihi ila an yakuuna lmalzuumu cafwan ila an yakuuna almalzuumu mustalziman lidaliilihi meelu ku ishaaraha oo hawshaa aada uga hadlaa waxaad muraajacayn kartaan anugu hadda isku kitaab manin hadda dabcadii dabcadii weyneyd baan haystaaye uu subar xawaali taxqiijinayay aljawaab asaxiix liman badana diin almasix mujalladka labaad iyo afar haddaad doontaan waa juska u dambeeya idinku midda lixda mujalladka ah juska u dambeeya waad ka fiirinaysaan fasallaha u dambeeyu kaga hadlaya minhaaju sunna wuu ku tilmaamaa darciga meel buu kaga hadlaa waxaa jira sumada nin hadda cadamu daliili mucayani laa yastalzim cadama almadluuli اlmucayan waajirushaakule madluul ystalzimu daliilahu oo asaga haddii la helo madluulka ahaa daliilka waa in la helaa laazima haddii la waayo haddii midka madluulka mustalzim lidaliilihi ah yataridu daliil wa yancakis saasuu sheeku rabaa hadduu madluulku ama malsuumku uu yahay mustalzimu lidaliilihi maxaa ka dhalanaya alidraad wاlاctikaas dliilka haddii la helo waa in madluulki la helo haddii madluulkii la waayo waa in dliilki la waayo dliilka haddii la waayo waa in madluulki la waayo ila ida kaana اlmalzuumu mustalziman lidaliilihi waa inay isticmaalaan culummadu maalan miaalkiisu waa fara yahay waxaa ka mida ou sheekhu ku miaaliyaa maalan alumuur arrimaha ay waajibka tahay in la soo guuriyo naqlan shaa'ican mutawaatiran hadduu hal ruux soo guuriyo maka yeelaynaa ayb waxaad tidhi maanta ciiddii musallihii ciidda imaamkii noo khudbaynayay asagoo khudbaynaya ayaa baas lagu shaqshaqay waa arrin hee fii malain min annaasi wa amaama aljamaahiir mimbar nin saaran oo khudbaynaya shaqshaqsha iyo xaba dhawaaqeed alag xal yaa yaa sheegay keligaabaa la taagan ummadda wax kale sheegaya ma wax sheegaya ma jiro hada almadluul oo waaqican dhacaya ystalzimu yastalzimu daliilahu oo annaql almutawaatir ah faidaa cudima alnaql mutawaatiru huna cudima ishag almadluulu wa baطla اdaliil u fiirsada hawsha ayada ah maxay ahayd markaad tidhi hawshaas waxay ka dhacday amaama almala wاljamaahiir hada almadluul maada ystalzim لأن الhimم والdawaaci تتwاafر fii naqlihi naqla tawaaturin واstifaaضة fardi baa la taagan wadarti baa la weydii waxaanoo maana maqal bay dheheen waaxid haye keligaa baa la taagan somaali way taqaanaa asalka way yaqaana wadar iyo waaxid yaa waalan bay dhahaan wadar iyo waaxid keebaa waalan he yaa waalan ta hadlayna waa markay shardi tahay inuu madluulka mustalzimun lidaliilihi maray wadartu waala yihiin baa jira wain tutic akara man fi lardi yudilluka can sabiil اllah ogaada waa hal mar waa goorma waa markuu madluulku iyo waaqicu ama malsuumku u yahay mustalzimun lidaliilihi faida kaana mustalziman lidaliilihi madluulku markaa iyada ah addaliilu yatarid wayancakis waa meeshaan gelinay wadaada allow ninka mujtahidkaa fi samciyaati washarciyaati daliilka hadduu helo yuhbit اlxukma hadduu waayo yanfi fi sharciyaat laakiin waa binadari il mujtahid waaqic waxaa laga yaba inuu jiro hawsha inaan fahanaan filaya waan ka tagahaya waxba kaga sii laaban maayo asalka helo sheekhu uu tilmaamay ha ha ha maye yankis baa laga soo reebaya adaliilu qad yankis mata ida kaana اlmalzuumu mustalziman lidaliilihi miaalla waa idin siiye way fara badan tahay way isticmaalan muxadiintu qaacidadan ayagoon aan u jeedin musalaxan way isticmaalaan koon may isticmaalaan sheekh arda badan leh oo xufaad iyo asxaab khawaasoo fara badan leh yaa wadaad hariiboo ka yimid oo baqdad maalmo joogay yaa kuwa kalena ma sheegin maxaa la samaynaya markaa iyada maxay sameeyaan idan waa min furuuci hadi اlasl asalkan furuucdiisay ka midta way isticmaalaan way isticmaalaan idan inta inta aan kaga tago qaacido kala jirto muhim sheekhu uu tilmaamay oo muhiima maa culima wuquucu biالsamci wاlkhabari yakfi fiihi اlimkaan الdihniy horena waa idiin soo sheegay maa culima wuquucuhu wuu tilmaamay sheekhu laba meelood saddex meelood ka badan buuna ku tilmaamay maa culima wuquucuhu biالsamci wاlkhabari yakfi fiihi اlimkaan الdihniyu alimkaan alkhaariji ma ah horaan baan soo maray shayga shaaricu ka hadlay ee biakhbaari اlambiya warusul lagu ogaaday wa bisamcihim lagu ogaaday waxaa kugu filan alimkaan الdihni baxdi dheer buu sheekhu le ku intuu soo guuriyey maxaa yeelay alfarqu bayn alimkaan الdihni walimkaan idan sababka waa maxay halka waxaa weeye ahbaaru اlambiyaa iyo sharcigu ma la imanaya hmm? bilmumtanicaad shay mumtanica shaaric ma la imanaya shay mustaxiila ambiyadu ma la imanaya maxay la yimaadaan ambiyadu maa huwa muwaafiqun lilcuquul wma huwa min mawaaqif اlcuquul marka la soo gaabiyo wax caqliga waafaqsan iyo meeluu caqligu ka joogsaday inuu yidhah annagaa kuu hayna walaa yunabiuka mil khabiir allatiif اlkhabiir idan mawaaqif waa meeluu ka joogsaday alcaqlu laa yanfiihi walaa yuhbituhu fatawaqafa waxaa u baxahaya alkhabr الsaadiq can اlanbiya wاlmursaliin idan ma culima wquucuhu bالsamci yakfi fiihi اlimkaan الdihniyu لأna اlanbiyaء wاlrusula lama yimaadaan biاlmustaxiilaat اlcaqliya waxay la yimaadaan biاlmaxaaraat alcaqliya bima taxaaruu watataxayar fihi اlcuquul watatawaqafu fiih faإida tawaqafat aqdama الsamcu calى اlkhabr imkaan dihni baa markaa kugu filan cadam اlcilmi bilmaanic wax diidaya ma ogi waa sifaat alkhabaritaan ku sugaynay iyo masaa'il fara badan waad garanaysa intaasi waa intii ku saabsanay masaailka aqiisada iyo caqliga ku saabsanay ariiqat rusul iyo risaladu ku dul wareegaysay wa atbaacihim fi sifaat illahi wa asmaa'ihi wuxuuna sheekhu sheegay inuu yahay alihbaat lmufasal fi sifaat اlkamaal iyo wاnafy اlmujmal fi الtanzih ariiqada sheekhu kusoo ururiyey ariiqaة mukhaalifi aلrusul wuxuu ku gebagabay sheekhu inay tahay min bidaayat الrisaala ilى الnihaaya inay tahay alإhbaat اlmufasalu cafwan annafy اlmufasalu fi الtanzih annafy اlmufasalu fi الtanzih wاlإhbaat اlmujmal fi sifaat اlkamaal way isdaba mareen waxaa la rabay alإhbaat اlmufasal fi sifaat اlkamaal wاnafy اlmujmal fi الtaqdiis wالtanzih إla naadiran ilaa naadir waa inaga soo maray ariiqatu mukhaalifi arusul oo falaasifo mucatilo malaaxidoo dhan ilaa aakhirkooda ashaaciriya maturidiyo waa maxay alnafy اlmufasal wاlإhbaat اlmujmal ariiqatu mukhaalif اrusul idan kadibna sheekhu rasaaladiisii qiimaha badnayd daarad watamaxwarat fi اlasmaaءi wاsifaati calى aslayn alqowlu fi bacdi الsifaati kalqowli fii bacdin alqowlu fi sifaati kalqowli fi daat saasuu sheekhu ku dhammeeyey marka wuxuuna asalkaas labada asal ee alqowlu fii bacdi sifaati kalqowli fii bacdin iyo asalkii labaad ee alqowlu fi sifaati kalqowli fi daati iyo todobadii qaacida ka bixiyey asalka dambe oo dhan sheekh wuxuu hoosgeeyey laba shay buu hoosgeeyey laba asal bay ku dul wareegayeen mid asagu dalaalat alfaad buu ku saabsan yahay idugu mashquulin maayo midkii kale muhiimka maa min shayayni mawjuudayni ilaa wayatafiqaani fi shayin wayaftariqaani fi shayin wاlmushtaraku اlkuliyu laa naqsa fiihi wala اshtiraaka fi اlacyaan hada اlasl bay qaacido kitaabkao dhan uu ku saabsanaa waxaan ka ahayn qismiga u dambeeyey alqadaru washar qismiga u horeeyey ee kitaabka u badnaay uluan dhannayd uluan uluan lanna alqaacida asaadisa iyo alqaacida alkhaamisa iyo alqaacida asaabica saddexaasoo laisku daray yaa qismiga labaad ka badan baan u malaynaya alimaanu bilqadari washarci oo laisku daray waxaa iskula ekaabaan filaya saddexda qaacido baa iskula ekaabaan u malaynaya idan kitaabka qaybta u horaysaga dhan ee uluaanka wuxuu ku dul wareegaya maa min shayayni mawjuudayn ilaa wayashtarikaani fii macnan kuliyin wayaftariqaani fi اlkhasaa'is wاlxaqaa'iq wاlmaahiyaat waana اlاshtiraaka اlkuliya laa naqsa fiihi wainama huwa kamaalun maxaa yeele waa mujarad can اlidaafati wاtakhsiis waaqiciya khaarijka marka la yimaadana wala اshtiraaka fi اlkhasaa'is wاlwujuud اlkhaarijiy insaaniyada mukhtaar waa taabicatun lahu taydu waa taabicatun lii muxamedkiisu wa bixasabihi maxamuud sidoo kale wey idan la اshtirاaka fi اlwaaqici wاlkhaarij inama اlاshtiraaku fi الdihni mushtaraga dihniga ana laa naqsa fiih wainama huwa kamaalun maxdun naqsi wuxuu imaanayaa marka loo idaafaya macnihii kulliga ahaa ilaa mawصuufin mucayanin wuxuuna sheekhu kusoo gebagabeeyey inuu yidhaahdo sifatu kuli shayin waa bxasab اlmawصuuf camalu kuli shayin waa bixasabi caamilihi qaacidada marka xoojinaysana muqadimadana kusoo sheegno ahayd marka alfaada loo yimaado farqun baa udhexeeya bayna dalaalaة اlafdi bimujaradihi lafdiga kusa macno mujaradan isagoo weli loo idaafayn ilaa faacilin mucayan iyo bayna dalaalati اlafdi cinda idaafatihi ilaa faacilin mucayanin bana اlamiiru iyo bana almuhandisu iyo bana almaliku iyo camil annajaaru macaani kala duwan baad ka fahmaysaa asagoo lafdigu iyo ficilku ficil waaxida uu yahay isagoo ficil waaxid uu yahay bana alamiir waxaad ka fahmaysaa amar buu soo sariya wareegto waa sii daayay miisanyadan fasaxay laakiin bana almuhandis maxaad ka fahmaysaa maya muhandisku naqshadii buu sameeyey shaqaalihii buu diyaargareeyey cabirkii buu sameeyey shubuu dha hawsha fuundaygii najaarka ana waxaad ka fahmaysaa shamitada buu gacanta la galay kulli banaa weeye maxaa kala duway waa bixasabi idaafati اlficli wاllafdi ilى faacilin mucayanin mucayan allah yabaarik fiikum sheekhu wuxuu aad u tarkiisiyey raxmat ullahi tacaala calayhi markuu maray risaalada alictibaaru bilmacaani alcilmiyati wاlcaqliyati wa cadam اlاkhhtiraari biاlmusطalaxaat alxaadita waa muhiim jiddan asalkaas kitaabkuu soo celiyay sheekhu had iyo goor marka la marayo abxaadta ucul waxaan ictibaaranaynaa alictibaar lilmacaani wاlabxaaث اlcilmiya ama اlistilaaxaat wاlmunaasacaat alafti falaa cibrata laha waniga naqli soo guurin jiray shekhu wاlbaxu ida kana fi اlmacaani اlcaqliya lam yultafat fiihi ila اlmunaasacaat اllafdiya wuxuu tarkiisay sheekhu asal muhiima jiddan oo ummaddu ku cara alistifsaal wاlistifsaar can muraadi اlkhusuumi fi اlmusطalaxaat had iyo goor haddii musطalax aan kitaabka qur-aanka ku imanin iyo mafhuuman sunnada ku imanin iyo ijmacu salaf اlumma ninkaad iska soo horjeedaan uu sheego hana diidin hana aqbalin xataa aad dhahdo maxaad ka wadaa io cadde wixii ijmaal ku jira ama ibhaam ku jiro laa yuwaafaq walaa yuraddu ilaa la ogaada mafhuumka baailka iyo mafhumka xaqa lakala saaro asal buu taqriir risaalahu kaga hadl ah jamiic اlcuqalaa waa muaruuna muhim jiddan wuxuu ihi jamiic اlcuqalaa wa muaruuna ila ihbaati macaanin mutacadidatin lilahi subxaanah wa tacaala ama falsafa dhow ilaahay nafyu naqiidayn baan ku tilmaamay dheh ama salbu naqiidayn aw jamcun waxaa doonta sheeg soo sheegay kullu caaqilin oo ilaahay aaminsan wuxuu ku qasban yahay macaani iyo awsaaf iyo asnaam mutacadi rabbi inuu u sugo kay ka soo hadlay nimanka wax alba diiday sugaydha ladiid iyo macquul iyo caashiq iyo macquul la soo istaagay iyo caaqil nimanka wax alba diiday almabda alawal iyo la soo istaagay mar hadday sidaa tahay oo nin walba uu ku qasban yahay macaani mutacadida iyo asmaa inuu sugo falwlaa bilibaat waa maxay waa maa warada fi kitaab wa sunati rasuulihi sal اla alيه sheekhu raxmatullahi tacaala calayhi wuxuu isticmaalay ariiqa uu yaqaano ah darbu lkhusuumi bilkhusuum uma alqadaw cala aljariix alakhiir waa manhajiya u mutabaca fi jamiici kutubihi tacbiirka la yaabtay baan u malaynaya waa nafsa shay hadde waa tacbiirka iska suuqigaa ah wey darbu lkhusuumi bilkhusuum uma alqadaw cala aljariix alakhiir insha allah waan kaa iibsanaya tacbiirkaas ma isticmaali karta aroonku fasixin dhaqankaasuu sheekhu leey kutubtiisoo dhanba falaasifa murankeena muxuu ku garaacay muctazilo ku garaacay markay falaasifa jabeen wuxuu ku garaacay haddana ashaaciriya muctazilo ashaaciriya iyo maaturiidiyo dhaawaca markay soo hadheenna qada calayhim yaa dhaawacay iyaga xabadii ka imanaysa muctail waa kay tanaaqudeen muctazila dhawac badan u geysatay iyagoo dhutay dagaal ka soo baxeen bannaanka usii istaagay marka qoorta ugu dhuftay darbu lkhusuumi bilkhusuum uma alqadaa'u cala aljariix alakhiir waa qaacidada sheekhu kitaabkiisu dul wareegayo waa manhajiya mutabaca fii jamiici kutubihi sheekhu maxuu isticmaashay baa la yidhi su'aal muqadara wuu ka jawaab wuxuu liannahu waa ashalu fi taklufa taliadamaxaad ah, iskugu daalin marka horeba inaad ugu marna la bilowdo eh, baatini iyo falaasifo cusulay kaale nimankan maxaad ka leedihi ahlu baail radiya adu daawo dhagayso markay meel saaraan ma ahlu baail baha adugu maxaa tahay ahlu kaalay ashaacira la xaajo iyo maaturidiya waa kuwadhe meel ashaacira iyadoo rifan oo dhaawaca gaadhay oo halhaylano dhiigaysay soo bixi maxaad fogaysaa marka adoon daalinoo nastay dhaqankaas sheekhu le raxmat ullahi tacaala caleyh risaalada wuu isticmaal arkaysa risaalada marka qaacidada iyada manhajiyadaasi waa daahiratun baadiyatun fiiha jiddan sheekhu adhara fi taxriiraatihi fi risaala ana alcilma inama yasixu bisixati muqadimaatihi waljawaabi can mucaaradatihi liyaxsula wujuud اlmuqtadi wa zawaalu اlmaanici asalkaasna oo sheekhu aad isticmaalo qaacidada risaaladu ka muuqatay waa cilmigu wuxuu ku asaxaa bisixati muqadimaatihi haddii waxaad sheegto uu run yahay muqadimada daliilkaad sheegto ha asaxo horta shay sheegto oo daliil baad u daliishato maxaa lagugu dhihi waxaad sheegto hadduu xaq yahay he muqadimadiisa sax noqon lahayd ayib hadda markaad marayseen hada alcimaamu ramiim ramiimatun muqadimo saxiixay ahayd marna ma maxaan diidna laakiin walaa yuxyi lcidaam hiya baailatu la daliil ma laha lan waa kuliya caama u sii daayey ayib kuliya saaliba saaliba idan maxaa la ma daliil ma jiro natiija wuxuu ka ah juiya saalibuu ka keenay juiya saalibuu ka keeno natiijo ka marka saaliba nafyin baa laga wadaa wax kale ma ah sheekhu marka wuxuu soo khulaaseeyey cilmigu iyo shay xaqa wuxuu ku asaxayaa bisixati muqadimaatihi wa daliilihi waa namar waa qodob qodobka labaad waljawaabu can mucaaridihi iyo isagoo laga jawaabo mucaaridku wuxuu la imanayo waa laba shardiga asaasi maxaa loo yidhi shaygu wuxuu ku dhammaystirmaa laba shay shay waa cadami shayna waa wujuudi shareecadoo dhan baa sidaa la socda weliga ha khaldamina jamiica almasaa'il alsamciya wاlcaqliya jamiica almasaa'il alfiqhiya wاlcaqadiya waa sidaas laba shay bay ku taagan wujuudi iyo cadami wujuudu waa maxay wujuud اlmuqtadi shaygan shayga dhalinhaye keenaya ama daliilkiisii ama ciladiisi ama sababkiisi waa in la helo wujuud اlmuqtadi ay ilmuujibi lilmadluul cilaa noqon karta xadiid buu noqon karaa aayad buu noqon karta iyo ka waa marka waa shay wujuudi ah ka labaad waa maxay waa cadami wa zawaal maanic oo loo jeedo cadam اlcilmi biاlmaanic aa tii waa mubtadic see mubtadic ku yahay bidcu ku dhacay maxaan hayaa bidcu ku dhacay waa muqtadihii baad haysaa bidcadu ku dhacay wax cudurdaar ana ooma ogi baad tidhi waa maanicii wujuud اlmuqtadi wa cadam اlcilmi bilmaanic amraani wujuudiy wa cadamiy idan alcilmu inama yasixu bisaxati muqadimaatihi wاljawaabi can اlmucaaridi liyaxsula wujuud اlmuqtadi wa cadam اlmaanic صaxiix صaxiix allah ybaarك fiik waad soo marteen markuu marayay sheekhu fahamka sida loo fahmi lahaa rasuulka iyo kitaabka iyo qur'aanka iyo akhbaarta loo fahmi lahaa iyo adilada duruq buu inoo sheegay muhiima ah, weliba dardaaranka u dambeeye qisma tawxiidkii u dambeeyey alimaanu bilqada'i walqadar washarci iyo qawaacid qaybi u dambaysay buu kaga soo asalka koobaad wuxuu ku soo gebagabeeyey horta waa in alfaada saxiixada ay alla iyo rasuul ka timid la ogaado laba waa in la ogaado salafkii saalixa waxay ku fasireen alfaadan ayada ah liannahum aladiina can irasuuli lafda wاlmacna lafdigii macnaba iyagaa nabiga kala kulmay iyagaa looga dambaynaya waxaa kaloo la ogaanayaa luqatu takhaaubihim waxaa kaloo la ogaanayaa mustalaxaadkii xaadidka gadaashood rasuulka gadaashiya iyo saxaba gadaashii yimid afartaa qaacidu ku ururiyey macrifat alalfaad asaxiixa iyo in la ogaado maa fasaruu biha maa fasarahaa eh, ma fasaraha biha السلف الذين تلقوا اللفظ والمعنى من الرسول والصحابة لغة تخاطبهم وعرفهم لأن القاعدة أن كل من له عرف في لفظ وفعل حمل على عرفه وعادته وقاعدة إجماعية inaad isku ogaato almusطalaxaat alxaadiثة لأna nusuusta kitaabkoosun lagu xambaaro cala اlisطilaax alxaadiث اlmutajadid qaacidana wuu soo dhamay meelo badanna wuu kaga hadlay markuu sheekhu ka hadlay raxmat ullahi tacaala calayhi nufaada iyo mucailada waxay ku aafoobeen wuxuu kusoo ururiye laba qodob keliya alguluwu fi nafyi tashbiih wadanihim aw adanuhum hubuut akuliyaat fi lkhaarij labadaa qodob kusoo ururiyey baailka waxa u keenay ay diin o dhan ugu tunteen fi lasmaai wasifaat waa amraan buu sheekh kusoo uluwuhum fii nafyi tashbiih waxay ku xadgudbeen oo ku antaraaeen inay ku xeldheeraadeen tashbiih baan anfinayna ilaa falaasifa yidhaahdeen alijtiraaku fii wasfin waaxidin ystalzimu اlijtiraaka fi jamiici asifaat waa iyaga soo yidhi markuu sheekhu tamaailiinka ka hadlaayey milaynki iyo markaynu ka hadlayn waa inaga soo marray inay sidaa yidhahdeen halow fi tashbiih halow fi cafwan fii nafyi atashbiih ayib marka mucaiay noqdeen iyo waxay maleeyeen hubuuta alkuliyaati almushtarakati fi dihni fi lkhaarij macnahan guuda la wadaagaya dihniga inuu khaarijka waaqaca ka jiro waxaan xaqiiqdu ahayd annahu la shiraaka fi alacyaani walwaaqic walkhaarij labadaa asal bay sheekhu ku dhumeen buuasalkana ka hadlay wuxuu sheekhu aad uga hadlay oo markuu asmaada iyo sifaatka rabbigay marayay alfarqu bayna alishtiraki allafdi wاlishtiraki اlmacnawi aad ba hawsha u celceliyey inaguna dhowr goob baynu ku marna waad garanaysaa ma filaya wuxuu sheekhu tarkiisiyey radd lmutashaabihi ila almuxkami wاlmujmal ila almubayani وmuxtamil الdalaalati ila صarيح الdilaala وfasla fi mawaطن الإجmاl والاجتibاh faاstaqاama lah الmiiزan وlam ykhtala fi yadih raximah الlah taعalى qaacida mutabacu raacay oo ah radd mutashaabihi ilى اlmuxkam wاlmujmal la celiyo ilى اlmubayan وmuxtamil الdilaala oo ظaahirka la celiyo ilى صarيح الdilaala وfasla في مواطن الإجمال والإبهام فاstقاama lah الميزان وlam ykhtla في yadi رaxmat الlahi tacalى عalيه طariiqada ninka ku socda ade waxa wey wixiisu bannaanku imanaya mafhuumu ta'wiil buu sheekhu ka hadlay isilaaxaadka ku jiro dhan buu ka hadlay wuxuu ku soo khulaaseeyey macaani imse ahayd saddex iyo macno afraad oo ku sheegay meelo kale wuxuuna ku soo gebagabeeyey mafhuumka ta'wiil loo yaqaanee xaadidka ah ee cusub ee dambe laa tuxmal calayhi nusuus اlanbiyaai wa nusuusu kitaab اllahi subxaanaه wa tacaala ninka dul istaaga aayadda waman yaclamu ta'wiilahu ila اllah dul istaaga ee yidhaa ila allah ku istaaga wاraasikuuna fi lcilmi waqfiga aan ka dhigin taamka aan ka dhigin ama jaa'iska aan ka dhigin ee u jeeda ilaahay keligii baa garanaya maa tauulu bihi ma twiil ilayhi اxaqaa'iqu alghaybiya waxaan leenahay faanta musiiban wasaadi lanna kayfiyada ilahi subxaana wa tacaala kayfiyatu sifaatihi khabarka aakhariya ku saabsan qiyaamo ku saabsan iyo janno iyo nacimo ku saabsan xaqiiqadiisu ilahay keligii baa garanay innaga waxaan haynaa un tashaabih fi lmacna alkuliya dihniy wakii ibn cabaas yidhi adduunkan waxa yaala iyo waxa aakhare jira waxay wadaagan keliya alasmaa faqad marka macnaha hadduu u jeedo waa laga yeelayaa haddii ninkiidaa waraasikuuna filcilmi baan ku istaagayaa oo ku cadfa hadduu u jeedo waxaan u jeedaa tafsiirka waman yaclamu ay tafsiirahu ilaahayna waa garanayaa culummadu waxbarna way garanayaan hadduu u jeedo waxaan leedahay fa anta musiibun baatilkaanu diidnay muxuu ahaa ta'wiilo bimacnaa alixtimaal almarjuux lidaliilin yakhtarinu bi waxay sheegeen fahuwa istilaaxun mutaakhirun wاnusuusu laa tuxmalu على الاsطiلاaحaaت المتأhرة طرق صفاaت الكماaل طرق إثباaت صفاaت الكماal buu sheeku ka hadlay saddex dariiq buu kusoo ururiyey kitaabkiisa صفاaت الكماal rabbi marka loo sugayo saddex wadaa lagu sugaa buu idhi inaad tidhaahdo نفس صفati baa كماal ah وهي طريقة العقلية العلم والإراadة والقدرة والكلام نفسhaaba waxay tahay iaad tiraado nafsu sifati kamaal hadday kamaal tahayna ilaahay laa yatasifu biadaadiha idan ariiqada waa ariiqa caqliya ariiqadii labaad qiyaas lwlaa qiyaasu lwlaa oo haddii shaygu uu kamaal yahay makhluuqna uu mutay faallaahu wlaa bihi wamuci kamaali wlaa bihi min almucطa lahu waana ariiqa caqliya xata alfalaasifa isticmaalo waxay dhahaan kamaal macluuli min kamaali cilatihi tawaaso dhame ariiqa saddexaad wuxuu ahaa alistidlaalu biاlahari cala almuair saddexdaa ariiq alistidlaalu biاlahari cala almu'ahir ficilka iyo falka iyo mafcuulka inaad daliishato liyadulla cala mu'ahirihi wa khaaliqihi wa muujidihi waxaa tiri alficlu yadullu cala alqudrati wاlfaacili wاlcilmi wاliraadati baad tidhi idan maxaad daliishatay istidlaalha biaharin oo ficil ah cala almu'ahiro allihii faacilka ee qaadirka ee muriidka ee caalimka ah yaad u daliishanaysaa idan alistidlaalu biاlahari cala almu'ahiri alistidlaalu biqiyaas اlأwlى alistidlaalu binafsi اlkamaal saddexdaa ariiq ayuu sheekhu ku soo shogay ifaat lamaal waana waa uradu qur isticmaalo mid walba inaad miaal buu keenay waan iskaga tegayna maa yunazaw canhu rabuhu subxana wa tacaala uu ka sheekhu ilahay waxa laga nasahayo wuxuu kusoo khulaaseeyey nafyu naqsi canhu wa nafyu mumaalatihi fi sifaat lamaal wa nafyu mumaahalatihi fii sifaat اlkamaal ilahay in laga takooro laga hufo wixii naqsi ah ee ceeba fi lmakhluuq walow biwajhi min alwujuh iyo ilah waxaan ka anfinayna aan ka nasahayna in lala wadaago fii sifati kamaal khasaa'istiisa lala wadaago sheekhu wuxuu sheegay waa gabagabeeyey hadda waxaan filaya waa igu daasheene laysa linufaati sifaati qaanuunun muttarid wa qaacidatun mustaqiima qolyaha sifaatka rabbiga iyo amasmaada afiyey min alfalaasifa ila asuufiya almalaaxida ila almuctasila aljahanamiya ila eh, ashaacira almutanaaqida almutariba waxoo dhan soo gaadh laysa lahum qaanuun muطarid waqaacidaة mustaqiima mujaradu ma hunaalika waa maxay ataxakum cala allahi subxaanaه wa tacaala bilhawa wara'yi اlmujarad anaa suga anaa ku idhi war maxaa ku kala qaaday alstidlaal biاlأr cala اlmuؤir baan u isticmaali karaa jamiica sifaatka diid oo dhanba xikmada hadabka buqdiga ridaha maxbada kulli waxaan u isticmaali karaa asalkii adoo isticmaashay ahaa alistidlaal biاlأhari cala اlmuؤir waxaan isticmaalaynaa qiyaas اlأwlى waxaan isticmaalaynaa nafs اlkamaali huwa kamaalun ilahayna kama marnaan karo laa yakhlu canhu qawaaciddii buu sheekhu markaa wixii ka dambeeyey sardiyey qawaacidduna waxay ku soo urursan toddoba qaacido allahu mawsuufun biاlihbaati wa biاlnafyi qaacida koowaad bay ahayd oo ilaahay mawsuufun biاlihbaat oo sifaat اlkamaal baa loo sugi waxaa lagu tilmaama binafyo waxaa laga anfinaya laga takooraya sifaat naqsi qaacida labaad ma ahbara bihi shaaricu yajib liimaanu bihi carafna macnaha oo lam nacrif bay qaacidu ahayd iyo baxdigeedii wixii lafdia ah ee ku soo orora fi kitaab illaah wa sunnati nabiyihi oo sifaatka ku sabay asmaada iyo khayrkeedba waan rumaynaynaa in la rumaynaa waa waajib ama aanu garanno ama yaanan garan aidada addeaad maxaa yeelay lana waa khabaru saadiqin macsuum qaacidada saddexaad daahiru nusuus fi sifaati waa muraadun daahiru nusuusu sifaati waa muraadun waman khaalafa faqad abطala ataa biاlbail ninkii khilaafay daahir nus waa hayru muraada bail buu la yimid wuxuuna sheekhu tilmaamay marka baabkan la maray in la ilaaliyo siyaaqaadka alfaada sixada alfaada la fiiriyo qaraa'inta muxtafa biha amilo badan banu u keenay sida xadiidkii alxajar اlswad yamiinlahi cafwan alxajar اlaswad yamiin اllahi fi اlard marida cabdi falam tacudhu iyo axaadiista lamidka ahaa qaraa'intii iyo fawaariqda lafdiga macnuhu wuxuu ku miaaliyay aayaddii suuratu saad lima khalaqtu biyadiya yadaya iyo aayad yaasiin mima camilat aydina iyo wixii la halmaala qaacida afraad wuxuu sheekhu ku gebagabeeyey oo u yidhi waxay ahlubaailku nusuustay macno baatila ka fahmayaan macnihii baailka yahay haddana isku day inay radiyaan kadibna lawaasim iyo makhaair afar ay ku dhacayaanoo laaimaysa iyadana wuu haray qaacida aamisa wuxuu sheegay sheikhu in ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisiiyo allaba dhan ka garanaynaa dhanna juhalaanu ka nahay ifaadka iyo asmadan waanu garanaynaa macnaha luawiya baanu fahmaynaa waana rumay waana sugaynaa laakiin kayfiyada alle iyo ifaadka kayfiyada yihiin rabbi soo ugu tilmaamayahay ma garan karo qaacida marka shanaad wuxuu ku radiyay nimanka loohan jiray almufawida lilmacaani buu ku baabiiyey qaacida saadisa waa muhiim wuxuu sheekhu kusoo gebagabeeyey alictimaadu calaa mujaradi nafyi tashbiihi laa yumkin waa baail inaad tidhaahdo ilaah intaad nuqsaan u sugto aad tidha haddana waa laysa kalmakhluuqiin ilaahay waa daalaa baa tidhi maalan laakiin sida aadamaha uma daalo maxaad faa'idaysay naqsi iyo ceeb baad rabbi u sugtay وبالتالي waxaad ku carartay mujarad نفي التشبيه الاعtimaad على مجرد نفي التشبيه laysa طريقة صحيiحة للنفي كذلك وxuu شheekhu مطلق الإثباaت min غayr تشبيه waa طريق باطلة inaad tira anu waan sugahaya wax walboo soo arora ضaciiفا ونaqصا وcayبا aydna waa باطل xadiidka in اllaha la ymalu hadii macna aad u jeedo macnihii luqawiga ahaa ilah looma soo garo waa naqsi laakiin haddaad macnaha ku xambaarto oo tarki ah waxaan ogolaanaynaa waxay la tahay nasu llaha fanasiyahum macnahaad ku xambaartan bay ku xidhanta ma tarki baad ka wadaa oo ilaahay fadliga iyo sawaabka iyo ajarka idinka joojin maha ilaa idinku aad cibaadada joojisaan baad ka wadaa masakiin naqsiga ahaa fi lmakhluuq ayb labada un wey dadkii naqsiga ka wado qur-aankaaba ku baabi'inaya wamaa masana mulluqu macnahan baa loo jeeda lagu sii dagaalamida qaacida cafwan idan qaacida saadis wuxuu kaga hadlay turuqu nafyi asaxiixa iyo turuqu اlihbaat asaxiixa qaacida saabica caqliga sariixa yadullu cala asifaati kama yadullu alkhabar saxiixu calaa sifaat buu ku gabagabeeyey majaaskii iyo qaraa-intiisii hadda kahor baan kasoo hadlay kusii mashquuli maayo masalada ugu dambaysan kaga baxaya wuxuu sheekhu tilmaamay masalatu culuwi rabbi calaa khalqihi wa makhluuqaatihi in laisku khilaafay wax lagu sugayo ma masala caqliya mise masala samciya jumhuuru culamaai lmuslimiin xata bnu kulaab abu muxamed inay qabaan waa masala caqliya تثبت بالcقل كma تثبت بالسمع أبوالحسن الأشعري iyo طائفة miن المتأhرين iyo bعض الxناaبلة ayaa qaba أنha تثبت بالسمع فقط oo waxay geliyeen سمعiyaadku صفaت الkhaبري o kale ka dhigeen kalwجه walyadayn bay geliyeen waana madhab baaطiلa madhabka asaga ah أma waxaa ii soo laabtay الأشعرية شheekh محamuud siduu dhowr goor codsaday waxaan leenahay أبوالحaسن الأشعري xilligu dhashina waa la يaqaanaa xilliguu ka toobad keenay ictisaalkii maxdi ahna waa la yaqaanaa marka wixii ka dambeeyey saddex boqol iyo weliba jajab iyo googo iyuu ka soo laabtay ictisaalka saddex labaatan iyo lixdii dhintayna waa la sheegaa labaatan iyo afarna waa la sheega u badnaana saddex boqol iyo soddonna waa la sheegaa dhowr iyo toban sano ama toban sano ama shan sano wax noocaas ayuu yantasib kana yantasib ila salafiya iguud madhabkii uu maraaxil saddexa wadaada sheegay ibnu kaiir fii abaqaati iyo dahabi iyo jamaaca sheega laakiin shaikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayh ibnulqayim nimanka aad u yaqaana laba marxala basay u sheegaan marxala ictizaaliya iyo almarxala kulaabiya labada marxaluu soo nimanka saddexda marxalo sheegay waxay ku khaldameen kitaabu libaana oo waxay moodeen kitaab libaana iyo maqaalaadka baxda ku jiree dambe inuu ku sugay wuxuu diidi jiray xilliguu kulaabiga ahaa waana khaa ninkii lo odhan jir cbdullahi ibnu saciid ibnu kulaab abu muxamed alkulaabi baa ka khayr badan fi jamiic اlmasail abuxasan ashcari fi jamiic اlmasail saa ka khayr badan lanno ibnu kulaab waa murjiun fi masalat اliimaan abuxasan ashcari almashhuur canhu waa jahmiyun fi masalat اliimaan masalatu khalq afcaali baad isku mid bay ka yihiin ihbaatu sifaat اlkhabariya isku mid bay ka yihiin ihbaat اlkalaam الnafsi isku mid bay ka yihiin masalaة اliimaan wاlkufri laakiin waxaa kaga fiican ibnu kulaab sheekhulislaam baa ku cadday baxdiga asaga fii sharxi risala asbaniya waad gaari doontaan in sha allahu tacaala abulxasan alashcari cali bn ismaaciil markuu ka soo noqday mucsiladaba sida sawaabka anahu taraajaca can furuuci اlmuctasilati walam yataraajac can usuuli اlfuruuc taaba can اlfuruuci wahabata cala lusuul bay aa'if min asalaf dhaheen oo asaga aqraan la aha waan runtood walqadsaabo maxaa yeelay usuushii keenaysa waxaan oo dhanba hal asalo uu ka laabtay oon ka ahayn waciidka waciidka masalat lwaciid mowqif اlqadariyati fi اlwaciid iyo mowqif اlqadariyati fi nafyi اlqadar labadaa mas'alo mooyeen usuusha ay lahaayeen muctasilo uu iltizaamay markaan marayna fi lasmaai wasifaat aan marayno markuu kulaabiga ahaa oo marxala aaniya ah iyo markan dambe la sheegay le ibaanuu qoray oo dhan masaailka lagu haystay asifaat alikhtiyaariya lam yataraajac hal masalo ka laabta kuma jirto risaalada ibaana maxaa ku qoran hmm. ibaana ma akridee can usuul diyaan maxaa ku qoran asbaat alkhabariya asbaat alkhabariya kalaamka nafsiga sidii buu u wataa sifaadkii alikhtiyaariya la odhan jiray tatacalaqu bimashii'at اllaahi wa qudratihi iyo afcaasha rabbi subxaanahu wa tacaala an allaha yafcalu mataa shaa idaa shaa wa maca man shaa waliman shaa afcaasha ikhtiyaariga ahayd ee loo yaqaan alafcaal ikhtiyaariya aw sifaat alkhtiyariya o dhan hal sifo oo u sugay ma jirto kulligeed wuxuu istaagan yaha waa xawaadi wاlqadiimu laa taquumu bihi اlxawaadiثu wma laa yakhlu can اlxawaadiثi fahuwa xaadiثun saan rabbi xaadi u noqona makhluuq in laga cararo kalaamka nafsiga sidabuu u wataa waxaa dadka qaarkood khalday asifaat alkhabariya kalistiwaai kalistiwaai ma sifa khabariya mise waa sifatu ficlin sifa ficiliya xaggee lagu ogaaday bilkhabar bاlhabr wالsamc alwajh واlyadayn alcaynayn sifaadka noocaasa ilaahay daatiisa ku tacalluqa ee shayaadiintu ay dhahaan abcaad sifaadkaasaa sifaad khabariya loo yaqaana lanna laa tucrafu ila bاlkhabri wالsamci faqad caqligu shuqulkuma laha sifaadka daatiga ee samci iyo caqli uu sugana asifaat alcaqliya la yidhahdaa asifaat adaatiya alcaqliya ifaadka tatacalaqu bimashiiat illaahi wa qudrati oo u laabanaysa afcaal rabbi u laabanaysa afcaal rabbi ilaahay axad ku doono wax siinaya ku doono u diidaya wuxuu doonuu samaynayaa lixikmatin baaliqa wuxuu daynu diidayaa ee sifaat alikhtiyaariya wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar sifaadkaas abulxasan alashcari waagu abu cabdilaahi maxamed saciid alkulaabna asna sifaatkhtiyaariya ma sugo waa shiikhiisi asagaa u ka qaaday baasha faariqa keliya u dhexeeya asaga iyo ibnu kulaab waa maxay alqur'aan waa cibaaratun can kalaam illaahi nafsi maye waa xikaayatun anisac lafdi ah intaas iyo ibnu kulaab waa kaga fiicanba fi liimaani wاlkufri idan laysa lahu ilaa marxalatan laba marxalo keliya altizaalu wlkulaabiya weliba asagoo kasii daro nimanka aad iyo aad uga liita asalkii labaad ee u dambeeyey ee ahaa aliimaanu bilqadar wاlcibaadatu lahu bima amara wanaha asalkaas de wax badan ooma baahno alimaanu biqadar biqadar illahi waa jamiici maraatiib buu sheekhu ka hadlay mafhuumu tawxiid buu ka hadlay asaxiix wuxuu baabi'iyey mafhuumkii macaanida baailka tawxiidka loo muhiimadda ay leedahay fi sharica alislami uu sheekhu tilmaamay macna alislaam buu taxqiijiyey wa bayaani didihi min ashirki walkibrina wuu ka hadlay sheekhu ictanaa biqaacidat itifaaqi alsharaa'ici fi usuuli الtawxiid wاliimaan waاkhtilaafiha fi lfuruuc buu sheekhu ka hadlay kashariica alwaaxida wuxuu soo sheegay sheekhu islaamku inuu leeyahay mafhuum khaasi mafhuum caama waad soo marteen wuxuu sheekhu tilmaamay annahu laa tacaaruda bayna aliimaani biqadar illahi wاlcamali bisharci اllah qadarka ilah in la rumeeyo sharcigan lagu dhaqmay isma diidayaan wuxuu ka hadlay oo sheegay labada asal nimanka khilaafay waa saddex qaybood mushrikiyatun majuusiyatun cafwan mushrikiyatun majuusiyatun ibliisiya mushrikiyadu waa nimanka cuskaday waa nimanka mucaaradatu sharci biاlqadar amarkii nahyi waxay ku bushiyeen qadarka rabbigay waa mushrikiinta qurayshyadii wixii la nimanka uu bixi sheekhu ibliisiya majuusiya cafwan waa nufaatu اlqadar waa nimanka aamina sharciga iyo amarkii nahyiga qadarkana diidee dafiray nimanka u bixiya ibliisiya waa nimanka labada ogolaaday laakiin ilahi waa mutanaaqid subxaana wa tacaala ka ibliis rabi ma awaytani adarkiibu aaminsan yahay xaggana sharciga buu yahayo ana khayru minu khalaqtani min naari wakhalaqtu min tin buu amarkana ma qaadanayo qadarkiina waa rumaysan yahay idan muxuu aaminay almr iyo wanahyi wuxuu way iska hor imanayaan tanaaqud weeye xikmadii cadliga meesha ku jiro la soo istaagay yaa noogu shaydaansan intaas ibliisiya ugu daran ibliisiya ugu daran sheekhu wuxuu ka hadlay tawxiid rubiyo la sugo oo la taqriiriyo inuu yahay muntaha diin he ahli اlkalaami wاlfalsafa kaasna aan lagaga baxaynin gaalnimo oon islaam lagu soo gelaynin maxaa ila waa tawxiidkii kufaaru quraysh iyo hayrkood wuxuu taxqiijiyey macna alilaah annahu ma'luuhun bimacnaa mafcuul yahay oo uusan ahayn bimacnaa faacil oo ilaah ah ayb taasuu sheekhu ka hadlay wuxuu ka hadlay macna alfanaa iyo anwaacdiis iyo aqsaamtiis wuxuu qaybiyey fanaaun islaamiyun xaqun sirfun oo sariixa wa fanaaun naaqisun wa fanaaun ilxaadiyun kufriyun wuu soo sharxa hawsha ayada sheekhu wuxuu ka hadlay oo uu sameeyey sheekhu almuqaarana bayna awaa'if alkhayr الnisbi buu ka hadlay biinsaafin wacadlin takhshacu lahu اlabdaan yani ibnu taymiin baa awooda idinku ma awoodaan walaa khayrkiina ma awoodo jamiica awaa'if intii meel laiskugu keeno maxaasinteeda iyo mafaasideeda la jamciyo xaggana la kala fadilo tafdiilan nisbiyan loo insaafo waa ariiqatu sheekh hawshana uu isticmaalay caraja calى masalati taxsiin wataqbix alcaqliyeyn wa bayana khaطأ bacd alfiraq oo mucsilada iyo shaacirada ah halkaa waxaynu baraarujinay markaynu maraynay insaafan inuusan jirin aan lahayn laa yuujadu fi lfarqi اlislaamiyati man yaquulu ana alcaqla yuhbitu jamiica alaxkaami الsharciyati wayuujibu wayuxarimu bاltafsiir wاlijmal axad qaba ma jiro wainaha min almacaarik الطaa'ifiya fi اlmabaxith اlusuliya aw اlcaqadiya sheekhu wuxuu tilmaay xaajaة اlcibaad ilى cibaadat اllahi wاlisticaanati bihi wالصabri wاlistikfaar afartaa asal uu sheekhu ka hadlay istikfaarta qiimahay leedahay inuu addoonku u baahan yahay sabrka wuxuu ka hadlay isticaanada iyo cibaadada muhimadeeda waxadara min amrayn laba arrimood uu ka digay oo ah mucaaradaة اlأmri wالnahyi bاlqadar iyo in la yidhaahdo alqadru ystalzim الrida wlmaxabatana sheekhu ka digaysa dibnan ah kadib wuxuu qayba ummadii buu u qaybay fi masalaة اlcibaada wاlisticaan ilى arbacati aqsaam wuxuuna yidhi waxaa ogu khayr daran man laa yacbud اllaha walaa yastaciinu bihi wa kulluhum ashraar laakiin ilaa طaa'ifa waaxida oo ahayd طaa'ifatu ahli الsunna wاljamaca inahaas wixii ka muuqday kitaabkii khulaasadiisii wixii aan sheegay khayr allah idinku anfaco wixii aan ku gafeen u qastin allah ii dhaafo wallahu subxaanaه wa tacaala aclam walxamdu lilahi rabb اlcaalamiin